رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii towxiidka baabu laa yustashfacu laa yustashfacu billaahi calaa khalqihi laguma shafeeco weydiista ilaahay khalqigiisa dushiisa khalqigiisa calaa khalqihi istishfaac loogama weydiisto can jubeyr bin mutcimin qaala wuxuu yidhi jaa caraabiyu nin herbaadiye ah ayaa yimidoo baabu laa yustashfacu bilah nasara calaa khalqihi ilaahay khalqigiisa dushooda laguma shafeeco weydiisto can jubayr bin mucimin radia allaahu can jubayr bin mucimin qaala wuxuu yidhi jaa'a acraabiyun nin heer baadiye ah ayaa yimid ila alnebiy nebiguu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow nuhikat alanfus nafafyaalkii way daaleen nuhikad way halaagsameen nafafyaalkii ama way daaleen wajaaca alciyaalu ilmihiina way baahdeen oo way gaajoodeen roob la'aan darteed wa halakat ilamwaalu maalalkiina way halaagsameene fastasqi lanaa noo roob weydii rabbaka rabbiga ilaahay rasuulkii allow dhib baan ku jirnaa nafafyaalkeenii way baahdeen nuhikatil alfusu nafafyaalkii way dhibtoodeen wajaaca alciyaalu ilmihiina way gaajoodeen oo wax la siiya ma laha wahalakatil il amwaal xoolihiina way halaagsameenoo beerihiina biyo la'aan bay la dhidhinteen xoolihiina biyo la'aan bay la baaba'een fastasqi noo roob weydii lanaa anaga rabbaka rabbiga fa innaa anagu nastashficu billaahi ilaahay baan shafeeco kuugu weydiisanaynaa calayka adiga wa bika adiguna cala allaahi alla dushiisaan ku weydiisanaynaaye fa qaala alnabiyu wuxuu yidhi subxaana allaahi subxaana allah ilaahayaa nasahan famaa zaala kama zuulin yusabbixu inuu tasbiixsanaayo xataa curifa ilaa la gartay daalika arrintaa fii wujuuhi asxaabihi xataa curifa daalika fii wujuuhi asxaabihi uma kadib qaala wuxuu dhahay nebiga wayxaka war liibaane atadrii ma allah ilaahay ma taqaanaa horta ina sha'na allahi acdamu min daalika arrintaa sha'niga ilaahay ayaa ka weyn innahu asagu laa yustashfacu biاllaahi calaa axadin axadna ilaah loogama shafeeco dalbado subxaanah wa tacaala innahu laa yustashfacu biاllaahi ilaahay laguma shafaaco dalbada calaa axadin axad korkiisa dakara alxadiida ayuu xusay rawaahu abu daawuud ayna xadiid ka wariyey abuu daawuud ayaa xadiidka wariyay idan laa yustashfacu billaahi calaa khalqihi saasaa markaa loola jeedaa taasaa markaa laga wadaa idan ilaahay marka la baryaayo toosaa loo baryaa waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qidmiir qidmiirna ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay keyrkii ay caabudayaan qidmiir xataa ma awoodi karaan baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fii ximaayati almustafaa ilaalinta nebiga uu ilaaliyey xima tawxiidi towxiidka dacalladiisii dhinacyaalkiisa iyo wasaddihi ooditaankii uu ooday nebiga turuqa shirki waddo kasta oo shirki qofka gaarsiin kara duruqda iyo wadooyinka shirkigana waa ooday oo wuu teeday nebiga towxiidka dacaladiisii ximooyinkiisana wuu ilaaliyey baabu maa jaaa fii ximaayati lmustafa mustafa waa nebiga sala allahu calayhi wasalam ximaayeyntii ilaalintii uu ilaaliyey buu baab u yahay iyo wixii ku yimid e, xima atawxiidi towxiidka ximooyinkiisa iyo gaararkiisa iyo wa turuqiiyo wasaddihi ooditaankiisa ama xiritaankii nebiga uu xiray turuqu shirki wadooyinka shirkiga qofka gaarsiinaya can cabdullaahi bni shikhiirin qaala wuxuu dhahay intalaqtu waan tagnay fii wafdin wafdi annagoo ah wafdigii bani caamir ilaa rasuuliillaahi rasuulkii allaan aadnay sala allahu calayhi wasalam faqulnaa waxaan dhahnay anta sayidunaa sayidkeennii baa tahay rasuulkii allow sayidkeeniibaa tahay faqaala rasuulku wuxuu yidhi asayidu sayid allah waay tabaaraka wa tacaala nebigu waa sayid laakiin wuxuu oodayaa ama uu xirayaa wadda shirki keeni lahayd ilaahay yaa sayid ah buu yidhi qulnaa waxaan dhahnay wa afdalunaa fadlan midka noogu fadli badan baa tahay wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa ninka noogu weyn baa tahay tawlan xagga hodantinimada tawlan waa hodantinimada iyo deeqda xagga iimaanka iyo diinka faqaala wuxuu dhahay nebiga quuluu biqowlikum oraahdiina dhaha aw bacdi qowlikum ama hadalladiinna qayb ka mid ah walaa yastarjiyannakum walaa yastajriyannakum ashaytaanu walaa yastajriyannakum yuusan idin jiidin shaytaanka shaydaanka yuusan idinka xoog badinin ee iska ilaaliya shaydaanka yuusan idin birrixinin shaydaanka wax badan iska difaaco iska celiya macnaha ee hadalkaas hadalkiina dhaha shaytaan yuusan idin daciifsanin waaye yuusan idin fududaysanin hadallada gobolka mid ah saad u wadaan ilaa shirki inaad ku gaartaan ayaa markaa dhici kartee hadalladiina ku hadla aad hadda dhahdeen ama qayb ka mid ah laakiin shaydaan yuusan idin sanbirruxinin rawaahu abuu daawuud baa bisanadin jayid ku soo saaray wa can anasin anna naasan dad baa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow yaa khayrana ka noogu khayr badan wadna khayrina kan loogu khayr badan canugiisii ahaa wa sayidanaa sayidkeenii wabna sayidanaa sayidkeeni cunugiisii ahaa faqaala markaysaa dhaheen buu rasuulku yidhi yaa ayuhannaasu dadow quuluu biqowlikum orahdiina dhaha walaa yastahwiyannakum yuusan idin simbirrixinin idin caqli fududaysanin ashayaanu shayaanka ana muxammadun baan ahay cabdullaahi baan ahay addoon alle wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa maa uxibbu ma jecli buu dhahay nebiga an tarfacuunii inaad iga kor qaadaan fawqa manzilatii mansiladayda sharaftii ilaahay isii iyo booskii allatii anzalanii allaahu ilaahay ii dejiyey casa wajal booskii ilaahay igii ha iga kor yeelina laakiin hadaladiina dhaha ila nebigu waa midka dadka ugu khayr badan waa mid sayid ah intii oo dhan wuu yahay saa darteed baa dadka gobolka mid ah sida ay maanta ugu tarax tageen oo ay ugu socdeen oo ay u wadeen ayay heer ilaahnimo gaarsiiyeen marka taa uun iska ilaaliya hada ladiina dhaha yaa ayuha annaasu quuluu biqowlikum orahdiina dhaha walaa yastahwiyannakum ashaytaanu shaytaanna istihwaayu idinku samayni yuu idinku caqli ciyaarin ana muxammadun baan ahay cabdullaahi baan ahay wa rasuuluhu baan ahay maa uxibu ma jecli an tarfacuunii fawqa mansilatii meeshii allatii am anzalanii allaahu meeshuu alla i dejiyey caza wajal inaad iga kor qaadaan ani ma jecliye rawaahu nisaa'iyun bisanadin jayid sanad jayid ah oo fiican oo wanaagsan ayuu markaa ku wariyey saa darteed nebiga kibir aantiisa isla weynaan la-aantiisa asagoo xataa sayid ah oo dadka midka ugu fadliga badan ka mid ah ayuu dadku ku guubaabinayaa inay gartaan oo ay ogaadaan sharafta iyo mansilada ilaahay siiyey aysanna markaa ka kor qaadinaysan ka kor yeelin baabu maa jaa'a wixii ku yimid buu baab u yahay fii qowli illaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi wamaa qadarullaaha ilaahay ma uusan wamaa qadarullaaha ilaahay ma aysan weynaynin dadka xaqa qadarihi qadarintiisa iyo weynaantiisa xaqeeda waalardu dhulkiina jamiican dhammaantii qabdatuhu qibdooshihiisay ahaanaysaa asagaa qibdoonaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wuu la wareegayaa baabu maa jaaa fii qowli illaahi tacaala wamaa qadaru llaaha dadkii ilaahay ma aysan tacdiiminin oo ma aysan weynaynin oo ma aysan sharfin oo ma aysan qadarinin xaqa qadarihi qadarintiisa xaqeeda sidii loogu talagalay umaysan ugama cabsaninay uma caabudin waalardu jamiican dhulkoo dhanna qabdatuhu qibdooshihiisay ahaanaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waasamaawaatu samaawaadkana matwiyaatun waa kuwii la duubaayo biyamiinihi gacantiisa midigtaa lagu duubayaa subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuuna subxaanah waa nasahan yahay alle oo xumaan iyo nusqaan iyo ceeb uusan u qalmin buu ka hufan yahay wa tacaala waana sareeyaa camaa yushrikuuna waxay ula wadaajinayaan ilaahay oo cibaado ah waxaasoo dhan buu markaa ka sarreeyaa walimuslim waxaa u sugnaa can ibni cumara marfuucan xadiid kor loogu qaaday yatwi llaahu ilaahay waa duubayaa assamaawaati samaawaadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ayuu duubayaa dhammaantood humma ya'khuduhunna kadibna wuxuu ku qabanayaa biyadihi gacantiisa alyumna ee midigta ah ilaahay gacantiisa midigta ayuu ku qabanayaa humma yaquulu kadibna wuxuu odhanayaa ana almeliku anaa boqor ah melig anigaa ahe ayna aljabbaaruuna ayna almutakabbiruun aawe jabbaariintii aaway kuwii dadka qasbi jiray aaway mutakabbiriintii isla weeweynaa humma yatwi alardayn buu duubayaa haddana assabcu ee toddobada ahaa toddobadii la ayuu haddana duubayaa fumna ya'khuduhunna wuxuu ku qabanayaa bishimaalihi bidixdiisa fuma ka bacdi yaquul wuxuu leeyahay ana almaliku anaa boqor ahee ayna aljabbaaruuna ayna almutakabbiruun aa kuwa isqaadqaadkii kibir ka badnaa dhubalkii oo dhan ayaa la hayaa samaawaadkii oo dhan baa la haayaa anaa boqor ahee aaway boqoradii anaa melig ahee aaway meligkadii anaa jabbaar ahee aaway jabbaariintii anaa mutakabir ahee ewe aaway mutakabiriintii waruwiya can ibni cabaas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ma maasamaawaatu sabcu samaawaadkan toddobada ah ma aha iyo waalarduuna asabcu dhulalkan toddobada ah fii kafi raxmaani allaha raxmaanka kafkiisii gacantiisa haddii loo fiiriyo ilaa ka khardalatin khardalad oo kale maahane oo fii yaddi axadikum axadkiin gacantiisa ay ku jirto waxaa dhici karta inaan la yaabnay hadda samaawaadkii baa la duubayaa midigta allaa lagu qabanayaa arladii oo dhan baa la duubayaa biixda allaa lagu qabanayaa tusaalaa nalaka siinayaa samaawaadkan toddobada ah iyo dhulalkan toddobada ah allah raxmaankaa kafkiisa haddii la saaro waxaad moodaa khardal bahalkan khardalka la yidhaahdee yar yaryarka ah oo xadkiin gacanta uu saaray xabad sisin ah wa qaala ibnu jariir wuxuu yidhi xaddaanii yuunus baa ii warramay akhbaranaa wuxuu nooga khabray ibnu wahbin qaala wuxuu yidhi qaala ibnu zayd wuxuu dhahay xaddaanii abii aabbahay baa ii warramay qaala wuxuu ii yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma samaawaatu sabcu toddobada arla ma ahaanin filkursiy kursiga haddii loo barbardhigo toddobadan samo kursigaa ka weyn kursigana ilaahay carshigiisaa ka weyn macnaha saasaa loola jeedaa kursigan ilaahay baa yaqaana wasica kursiyuhu samaawaati waalardi kursigiisa samaawaatkii alladoo wuu ka weyn yahay sida io kayfiyadda uu yahayna rabbi baa garanaya marka wuxuu leeyahay ma samaawaatu sabcu eh, samaawaadkan toddobada ah filkursiyi haddii loo fiiriyo ma aha ilaa ka daraahima sabcatin ulqiyat fi tursi waa toddoba shilin oo gaashaan lagu tuuray shilin shilin shilin shilin gaashaankii weynaa oo toddoba shilin la kor saaray saasoo kaleu markaa noqonaya waa toddoba dirham daraahim buu noqonayaa ilaa ka daraahima sabcatin oo ulkiyad la tuuray fi tursin gaashaan qaala wuxuu yidhi wa qaala abuudar wuxuu dhahay asaguna samictu rasuula allaahi baan maqlay ama samicta samicta rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wa qaala abuu darin samictu rasuula allahi yaquul asagoo dhahaya mal kursiyu kursigu ma aha fil carshi carshiga marka loo fiiriyo ilaa ka xalqatin xalqad wax wareego garangar oo kale maahane oo min xadiidin bir ah ulqiyad la tuuray bayna dahray falaatin oo min alardi meel falaad ah oo bahgooyo ah oo dhulka ka mid ah dushiisa lagu tuuray baad moodaa mal kursiyu kursiga marka loo fiiriyo fil carshi carshiga ma ahaanayo ilaa ka xalqatin min xadiidin xalqada waa wareeg jijin yar oo kale oo bir ahoo ulqiyad la gemay ama lagu tuuroo lagu xooray bayna dahray falaatin dhul bannaan oo cidlo ah oo min alardi dhulka ka mida maahane wacan ibni mascuudin qaala bayna asamaa'i addunyaa samada dhow iyo waalatii taliiha ta ku xigtee labaad waxaa u dhaxeeya miati caamin wax loo socdo shan boqol oo sano waa labada sano intay isku jiraan wa bayna kulli samaa'in sano kasta baynkoodana khamsumi'ati caamin shan boqol oo sano isu dhexeeyaan wa bayna samaai asaabicati samada toddobaad iyo waalkursiyi kursiga waxaa u dhexeeya khamsumi'ati caamin waa shan boqol oo sano in loo socdo wa bayna alkursiyi io waalmaa'i kursiga iyo biyaha inta u dhaxaysa wa kaana carshuhu cala almaa'i sida qur-aanku tilmaamay iyo biyahaasna khamsu mi'atin caamin shan boqol oo sano isu jiraan waalcarshu carshigana fawqa almaa biyaha wuu ka sarreeyaa wallaahu ilaahayna fowqa alcarshi carshiga dushiisuu ahaaday asoo saa meeshaa u ah laa yakhfaa calayhi shay-un min acmaalikum kama qarsoona ilaahay shay camaladiina ka mid ah waxa aad qabanaysaan ood samaynaysaan wax ka celan oo ka maqan ma jiro oo min acmaalikum akhrajahu ibnu mahdiyiba xadiidka soo saaray can xamaad ibnu salama ayuu ka wariyey can caasim bin zir can cabdullaahi waraa'ahu gadaashiisana Eh, macnaha can cabdullaahi can caasim can zirin can cabdullaahi wa rawaahu waxaa kaloo wariyey dheh wa rawaahu wuxuu kaloo wariyey binaxwihi xadiidkaasoo kale ah ayuu ka wariyey almascuudiyu ninka lagu magacaabo can caasim can abi waa'il can cabdullaahi qaala alxaafid aldahabi wuxuu yidhi qaala walahu turuq xadiidku wuxuu leeyahay turuqyo duruqyo fara badan oo saxiix uu ku noqonayo waa can ilcabaas bin cabdiilmutalibin qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi hal tadruuna ma taqaaniin kam bayna alsamaa'i waalardi inta samaawaadkii arladu ay isku jiraan ma taqaanaan qulnaa waxaan dhahnay buu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala wuxuu yidhi baynahumaa waxaa u dhaxeeya masiiratu khamsumi'ati sanatin shan boqol oo sano meel loo socdo wa min kulli samaa'in samo kasta ilaa samaa'in samo kale inta u dhaxaysa masiiratu khamsimi'ati sanatin waxay isu jiraan in loo socdo shan boqol oo sano wa kithafu kulli samaa'in sama kasta kifafkeedii culayskeeda masiiratu khamsati sana shan boqol masiirkeedii socodkiisa yay isku jiraan amauu la mid yahay wa bayna samaa'i asaabicati samada toddobaad iyo carshiga inta sana soraysaa bayna samaa macnaha baxrun bayna asfalihi baddaa hoostiisii wa aclaahu meeshiisa kore kamaa bayna alsamaa'i waalardi waa samaawaadka arlada intay isku jiraan wallahu tacaala fowqa dalika allahu akbar ilahayna intaasoo dhan wuu ka sarreeyaa alraxmaanu cala alcarshi istawa calaa wartafaca fowqa daalikuu ahaaday walaysa yakhfaa kii ka qarsoon ma aha calayhi alla korkiisa shay un oo min acmaali bani aadam reer bani aadam camaladooda ka mid ah akhrajahu abuu daawuud iyo wa khayruhu baa xadiidka soo saaray ilaahay awooddiisuuna tusaalaynayaa dadkii asagoo ilaahay saa u weyn oo cadamadaa leh oo weynaantaa leh iyo haddana qadarinaynin qadarintiisii xaqiiga wixii uu mudnaa ayaysan siinaynin wixii asagu uu lahaa ayaysan siinayn subxaana watacaala idan waxaan lagu tirtirsiinayaa inaan awoodda ilaahay oo buuxda oo ballaaran aan qadarino aanna rajayno cibaadadiisa xaqa ahna aan markaa u bixino waad u jeedaa wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi ummadu ma aysan weynaynin weynayntii ilaahi subxaana wa tacaala malag baa la yidhi sidii loo qalqay buu sujuud u dhacay wuu sujuudsan yahay weligiis madaxa kor uma soo qaadin ilaa hadda sujuud buu ku jiraa waa sujuudsanaanayaa ilaa saacadda qiyaame ay ka dhacdo mar allaala marka saacadda qiyaamo ay dhacda ama buunka la yeeriyo yuu madaxa kor usoo qaadaa wuxuu dhahayaa laa ilaaha ila allah ilaahu adi ma maahan alla kale ma jiro ilaahyow adigaa nasahan ilaahyow iska kay cafi kuuma caabudin cibaadadaada xaqeeda cibaadadii aa mutaysatay rabbu ma ku caabudinba dhulkuu dhigay maalintii la qalqal wejiga uu dhulka dhigay sujuud buu la dhigay weligii kor uma soo qaadin subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah ilaahay uu weynaynaya laxda iyo daqiiqa ilaahay ma macaasi subxaana wa tacaala maalintuu madaxa kor u soo qaadana wuxuu leeyahay ilaahay cafi ilaahayow ii dembi dhaaf sidii adi aa rabtay kuma caabudin saad adiga rabtay maku u sujuudin saa adiga rabtay lama imaanin wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi dadku ma aysan tacdiiminin mana aysan weynaynin weynaantuu ilaahay mutay subxaanah wa tacaala allahna waafajiyo meeshaana kitaabkii waxaa noogu dhammaaday ee fatxulmajiidka ama kitaabu tawxiid sidaa darteed ayaan ilaah xaqa waxaan ka baryaynaa inuu xaqiisana na waafajiyo kitaabkana nagu anfaco in badan baanu soo tilmaanay towxiidka waxa uu ahaa xirsi la xirtaa la diiday ilaahay oo loo shariig yeelaa la diiday marka inay islaamku yeelato in faadime iyo siti wax loo qayliyaa la diiday in waxyaabo fara badan oo saaxiriina loo tagaa la diiday kaahin iyo wax sheega in wax la weydiistaa la diiday waxaan soo marnay waxyaaba aad iyo aad u muhiim ah ilaahayna subxaana wa tacaala uu iska kayn baray lana amray inaan asaga towjiihsano u jeesano xaggiisa cibaadada u badino wixii ka soo haray inaysan waxba anfacaynin ilaahay maahana subxaana wa tacaala wixii kugu dhaca ilaahay baa kuu qadaraye saa u garaana la yidhi oo dhib ah wixii dheefe aad heshaan qof idinka celin kara ma jiro rabbi subxaana wa tacaala ictimaado talada u dhiibtaa nala soo baray waxaa nala baray rabbi haddii wax dhibaataa noo timaado inaanan low dhihin haddaa saa yeeli lahaa hadday inta ka bixi leed haddaan saa yeeli lahaa haddii inaadan dhihin walaakiin qul qadara allah wamaa shaaa facala qofka waxaa nala soo baray inuu ku dadaalo qadarka ilaah subxaana wa tacaala aadna oo u aamino qofka waa inuu ogaada wixii ku dhacayna inaysan gefi lahayn wixii gafana inaysan markaa asiibi lahayn labadaa qofkii aan aaminin inuu ilaahay dabku gubi doono subxaana wa tacaala waa naar qofkii labadaa aaminana in adduunka dhibaatadiisa ay u fududaanayso wax weyn uma arka wixii dhaca likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum maxaa wax kasta loo qoray waxaad heshana inaadan ku farfarxin wixii dhibaato kusoo gaaran inaadan ka murgoonin taana waxyaabaha kitaabka aan ku baranay ayay ka mid ahayd owlaadiinay gacanta alle ku jiraan baanu soo baranay cid allaala ciduu doonuu ilaahay siiya kuu doonana waa ka distaa subxaanah wa tacaala waxaan soo baranay tol iyo qabiil hadday towxiidka diidaan in beri laga noqdo hadday mushrikiin noqdaanay rabbi caabudi waayaan saasoo kale ibraahiim baa tusaalena loo siiyey inanii baraa'un mima tacbuduun buu yidhi ila aladii fataranii fa inahu sayahdiin keligiisa i qalqay oo i hanuuniyey asagaana ilaah ka dhiganaa xaaladaana markaa waa soo ogaanay towxiidku waa raasimaal qof kasta oo dhinta laa ilaaha ila allah asagoo wataa dembi kastii kabaa'ir er kastaba ha sameeyo rabbi towxiid xaqiiqaa uu la hortago rajuu leeyahay mushrik kasta oo dhinta camal kastoo fiicanba ha sameeyee rajo kuma laha ilahay agtii subxaana wa tacaala kitaabka waxaan ku soo marnay in rasuulka la yidhi waa maxay labada wax kala waajibisa qofkii dhinta asagoo ilaah u sharig yeelayna naartuu galaa buu dhahay nebiga qofkii dhintay asagoon rabbi u sharig yeelinna jannada ilaahay buu galaa idan raasimaalka ugu muhiimsan waa tawxiidka waa furihii jannada furo walba asnaan iyo ilkay leeyihiin furahaagu hadduusan ilka lahayn waxba kuu furi maayo taana qofka muslimka inuu ogaado towxiidku waa waxaadii ilah isku xiraaya waa waxaad ilaahay uga dambayso waxaad ilaahay xaqiisa u fuliso qofku markuu xaqiiq towxiida qalbigiisa galo markaasuu alaagtiisa sharaf iyo mudnaan heybad iyo qiimo ku yeeshaa haddaba kitaabku waa kitaab noocaas ah wuxuu ahaa kitaab qayim ah wixii aan qalabnay oo sidii loogu baahnaa aanan u sheegin cadafay ciyaar naga dhacay noqotay rabbi baan cafiskiisa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waayo ilaahay beri buu ka yahay nafteenii shaydaan bay ka ahaatee waxaan qalabnay waxaan asiibnay oo saan sida loogu talagalay aan u sheegnayna horeyna waan u soo tilmaannay ilaahi subxaana wa tacaalaana hadduu waxay tahay wixii noocaas ahna ma aha caqligeenna ma aha garaadkeena ma aha cilmigeenna balse waa towfiiq ilaahayaa na waafajiyey subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan ka weydiisanaynaa inuu markaana siiyo thawaabteeda iyo ajirkeeda akh walbii ukhto walba oo kitaabkan wax kaga intifaacana ilahi waxaan uga barya subxaana wa tacaala inuu u kaxeeyo jannaatu naciim inuu u kaxeeyo firdowsa inuu u kaxeeyo jannooyinkii meelaha ilaahay raalliga uu ka yahay subxaana watacaala in allaala intii goobjoog ahayd ee nala bilaabatay nalana dhammaysatay caawa nasiib u yeelatay inay meesha fadhiyaanoo gebagabadiisa ay la socdaan dhammaan dunuubtooda allah u dhaafo dembigoodana ilaahay ha u saamaxa subxaana wa tacaala in allaal intay kasoo soo qayb galeen oo meesha ay fadhiyeenna wakhtigoodii kii ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ka barakooba firdowsana ay ku dhaxlaan allah uga dhigo in allaal inta kasoo hartay oo dhan saasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro dhammaantiin xaqii tawxiid iyo towfiiqda allah idin waafajiyo towxiidkii wanaagiisana allah idin waafajiyo subxaana wa tacaala qof kastaa muraad buu leeyahay muraadkiina khayr allah idiin fududeeyo intii xanuunsan caafimaadtaana ilaahay ha siiyo intii dhibaataysan dhibkii dhibaatada allah ka qaado intii kurbaysan kurbada allah ka faydo in allaale inta muraad leh muraadkooda khayr wanaagsan allah u sakhiro qof walbaa meel baa in ka haysata rabbiyow qof kastaa meel buu ka xanuunsan yahay qof wal waxuunbaa ku taagan ilaahu adigaa deeq badan oo kaamil ah inta ka saartee waa nusqaan aadayaad u liidataa rabbiyo liidnaanteena na wixii dhibaateenna haysana allow naga qaad wixii kurboo nagu jiran ilaahayu naga fayd qofaa caaba hurdila murug ku taagan darteed qofaa caawa dhibaatay seexan la xanuun haayo daraaddiis qofaa caawa seexan la mashaakil loo soo sheegay dartii intaba ilaahayu naga saacid khayri wanaagna na sii dhibaatadana waxaad noogu badashaa wanaag dhibku waxaad noogu badashaa dheef abaarta waxaad noogu badashaa aaran cabsida iyo mowt waxaad noogu badashaa amni iyo wanaag ilaahu aad iyo aad ayaan kaaga rajaynaynaa kaana baryana naxariistaada kaamilka ah ilaah rajabkeeni shacbaankeena noo barakay ramadaanna na gaarsii ilaahi subxaana watacaala tacaala waxaan baryana haddii ramadaanka sama nagu gaarsiiyo kuwii ka faa'iidaysta oo ka ajra gurubsada inuu rabbi naga dhigo dadkii ka faa'iidaystay inuu rabbi naga dhigo subxaana wa tacaala ilaaha xaqa badan ee xaqa leh ee xaqaa waxaan ka baryaynaa xaqii towxiidkii wanaagga inuuna waafajiyo uma taacadii ilaahay ku dadaasho inuu ilaahay naga dhigo rabbi subxaana wa tacaala inuuna siiyo wax allaala wixii khayri wanaag ah ee marka aanu jecelnahay meeshaasaa kitaabka kusoo gabagabaynay way fiicnaaneed kutub kale in lagu dhawaaqo laakiin maba is arkinba guddigii iyo maamulkii iyo wixii meesha maamulayay oo dhan ilahay miisaankooda xasanaadka allah u saara ayagana dada xirxira dada waxyaabo fara badan soo dhiga meesha dada subaxiisay usoo fadhiistaan ilaa habeenkii ku gaara ayagoo ujeeddadoodu ay tahay ummadda inay wax u daadihiyaan ayagana miisaankooda xasanaadka allah u saaro intii maamul ahna maamulkooda maamulkii khayrka badnaa allah uga dhigo in badan bay nagu tabceen meel diyaaraan soo galnaa meel diyaaraana ka baxnaa habeenkii dambaan nimaadaa ma naqaana sida loo sameeyey ma naqaana meeshii lagu hagaajiyey sidii ay u safar sameeyeen ilaahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro uma abaalgudi karnee rabbi baan ku xawilaynaa subxaana wa tacaala abaalgudkooda dada iska soo gala ummaddana dhiba foodeeya caaya wax badan meesha ku soo qora oo aan daayiq ahayn aanana wanaagsanayn ilahay inuu ka saamaxaan u baryaa subxaanahu watacaala hidaayada iyo hanuunkana inuu ilaahay tusiyo cayda ay qorahayaan kuwo kheyr kusoo bedelay inuu ilaahay uga dhigo ummadda ay dhibayaan dad ummadda anfaca inuu ilaahay ka dhigo aad iyaad baan ilahay uga rajaynaa subxaanahu watacaala dadka xaaladoodu saas ay tahay ayagana ku dayan mayno caytami mayno habaari mayno laakiin waxaan nala gudboon inaan ilaahay u tuugno si annagana ay nooga sii fiicnaadaan ummad naga sii khayr badan ilaahay ka dhigo xaqii wanaagana ummadda gaarsiiya inuu rabbi ka dhigaan ilaahay uga baryayaa subxaana wa tacaala dad baa xaqu ku adag yahay diintu ku adag tahay cibaadada ku adag tahay intan ilaahay ha u fududaya subxaana wa tacaala daday u fududahay oo aada u jecel oo maantao dhan inay meesha ka tagaan aan rabin salaadda inay ka faaruqaan aan rabin ayagana ilaahay ha u siyaadiyo subxaana wa tacaala وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى